الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله فصل هذا كان فاصل alladii midka yalzamu ay waajibayso fiihi kaa dhexdiisa niyat limaamati imaamnimo niyadeed midka ay waajibayso arbacun afar weeye aljumucatu jumcadii weeye walmucaadatu salaadii lasoo celinayey weeye walmanduuratu tii lagu nadray weeye jamaacatan jamaac ahaan loogu nadray waalmutaqadimatu tasoo hormartay weeye fi lmatari roob dartiina usoo hormartay halkan iyo dhowr fasal oo soo socota wuxuu uga hadli doonaa sheekhu fasalkan iyo fasalka ku xiga wuxuu uga hadli doonaa imaamada iyo ma'muumka iyo axkaam yar ay leedahay ayuu wax ka taaban doonaa wuxuuna ku bilaabay qofka imaamka ahaa inuu niyooda niyatul imaama mawaajiba ah mise waajib ma oh salaad jamaacaha markii la joogo dadku laba u wey imaa imaam qof ahaa wa imaa ma'muum qofka ma'muumkaa ah inuu niyoodo niyat aljamaaca aw aliqtidaa aw ilma'muuma inuu niyoodo waa waajib bay ku tahay oo qofka ma'muumka ah amaa qofka imaamka ah inuu niyoodo imaamnimo waxba waajib kuma oh sababku ah isaga oo tukanaya keligiina tukanaya haddii intay dad gadaal ka yimaadaan jamaaco ayna ku xidhaan isagiina imaam buu ahaan iyaguna ma'muun bay ahaanayaan allaahumma afar masalo meesha sheekhu ku sheegay qofka imaamka ahna inuu imaamnimaniyooda waajib ay tahay afartan uu sheekhu sheegi doonana daabit ayaa la siiyaa wax lagu kooba ayaa jira waxayna yidhaahdaan kullu salaatin laa tasixu furaadaa weeye salaad kasta oon kelinnimo u asixin weeye afartanna intaasay ku jirtaa kullu salaatin laa tasixu furaadaa qofka imaamkaa ah inuu imaamnimo niyoodo waajib ayay ku tahay salaadda koowaad waxaa weeyaan jumcada qofka imaamka ahaa inuu jumcada imaamnimo niyoodo waajibay ku tahay baynamaa salaadii ka horreeyey ee subax ahayd ama tii ka dambeysay ee casar hadday tahay aysan waajib ku ahayn inuu niyoodo imaamnimo laakiin taa waajib bay ku tahay waxaan la kala qaadaynin jumcada qofka imaamka ahaa waxaan loo kala qaadaynin afartankii miyuu ka mid yahay isagu oo dhammaystir uu u yahay mise uma ahee dhowr boqol baa meesha ku tukanaysa dhammaan waxaa laga rabaa si kastaba ahaatee imaamku inuu imaamnimo niyoodo salaada jumcada ah waxaa laba ahaa almucaada jumcadu daabitkii aan sheegnay way soo gudageliyo salaada in keli loo tukado adoo gurigaagii joogo keliga ah baan jumco tukanayaa dee wax jirama oo ka asaxayo kama asaxayso salaada labaad waxaa weyaan almucaada almucaada waxaa la yidhahdaa salaada la soo celiyey salaadaasina qofkii tusaale ahaan meel kale ayuu kusoo tukaday ama gurigiisii ama jamaaca meel kale kadib masjid ayuu yimid masjidkii markuu yimid isagoona jamaacadii la oogin ayaa waxaa loo doortay inuu imaam noqdo qofka inuu imaamnimo niyoodo waajib ayay ku tahay sababkoo ah salaadan haddii keligii uu tukan lahaa maysan ansaxdeen nabiga nebiga salawaatuullahi rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii fi sunan wuxuu reebay in salaad laba jeer la tukado maalinkii wuu reebay idan salaadan mayna ansaxdeen haddii keligaa aata laakiin jamacay ku ansaxaysaa imaamnimaa lagu doortay <clears throat> niyat limaamati inaad niyooto ayaa waajiba salaadaasina cala almuctamad fi lmadhab ashaafici hal marun baad soo celin kartaae salaad duhur intaad sidiidka ku tukatood masjidka sharif cabdinuur kusii tukato duhurkii oo haddana ka gaadha hidaayo aad saa u wareegto looma baahno hal marmaad soo celin kartaa bay dheheen idan almucaadatuna waa sidaas waxaa saddexeeya almanduuratu jamaacatan midii loogu nadaray jamaaco in lagu tukado iyadana haddii qofkii dad kooxa oo fara badan oo jamaaco ku nadaray inay ku tukadaan haddii mid imaam laga dhigo qofkaasina dee inuu niyoodo niyatul imaamati waa waajib sababku ahaa wuxuu ku nadray oo ilaahay ballan kula galay salaadan inuu ku tukanayo jamaaco marka salaada haddii keligii tukan lahaa maysan ansaxdeen idan kullu salaatin laa tasixu furaadaadii bay soo gudageli iyaduna waalmutaqadimatu fi lmadar waxaa weeye salaada loo soo hormariyey bisababi lmadar loo soo hormariyeyna qofka imaamka in uu imaamnimo niyooda waa waajib sababkoo haddii uu keligii tukan lahaa ama qof kale keligii uu tukan lahaa maysanba asaxdeen sababto waan mari doonaa shuruudda salaada mutaqadima madar ay leedahay ku mari idan afartaas waa laga soo reebi imaamka inuusan imaamnimo niyoonaynin waajibna aysan ku ahayn afartan baa laga soo reebiyo waajib bay ku tahay ama qofka ma'muumka niyatul-jamaaca inuu niyoodo markasta isaga waa ku waajib waa ilaa ka asixi maysa sida shuruud aan ku arki doona fasl shuruud ulqudwati dayashada shuruudeedu axad cashara waa kow iyo toban kow allaa yaclama waa inuusan ogaanin qofkan ma'muumka ah butlaana salaati imaamihi ka ma'muumka ah imaamkiisa salaadiisa buritaankeeda waa in uusan ogaanin bixadatin xadad ay ku burto aw hayrihi ama xadad waxaan ahayn ay ku burto shardiga labaad waa allaa yactaqida waa inuusan aaminin wujuuba qadaa'ihaa salaadan qallaheeda waajibitaankeeda calayhi imaamka ay waajib ku tahay inuu soo qaday ka ma'muumka waa inuusan arrintaa aaminin wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin imaamku ma'muuman ma'muum waa inuusan ahaanin walaa ummiyan mid ummi ah oon faatixada qiraa'adeeda wanaajin karinna waa inuusan ahaanin wa an laa yataqadama waa inuusan hormarin ka ma'muumka ah calaa imaamihi imaamkiisa waa inuusan ka hormarin fil mowqifi istaaga dhexdiisana waa inuusan kala hormarin wa an yaclama waa inuu ogaado inuu ogaado intiqaalaati imaamihi ma'muumka imaamkiisa salaadiisa gadgadoonkeeda oo rukuuc ama sujuud uu aadayeena waa inuu ogaado wa an yajtamicaa imaam iyo ma'muum waa inay kulmaan fii masjidin masjid dhexdii waa inay ku kulmaan aw fii alaatimiati diraacin saddex oo dhudhun dhexdood waa inay ku kulmaan taqriiban suuro dhoweyn oo saddex boqoloo jaran ma hal iyo laba waa loo cafin wa an yanwiya waa inuu niyoodo kan ma'muumka ah waa shardi alqudwata dayasho aw iljamaacati jamaaco waa inuu niyoodo wa an yatawaafaqa waa inay islahaadaan nadmu salaatayhimaa imaam iyo ma'muum salaadooda qaabkooda iyo qaabeeshankooda waa inay islahaadaan wa an laa yukhaalifa waa inuusan ku khilaafin oo uusan yacnii ku dabamarin imaam ma'muumku hu imaamkii fii sunnatin sunno dhexdeed sunnada oo faaxishati lmukhaalafati in la isku khilaafo la isku dabamaro ay aad ay foolxun tahay wa an yutaabica ma'muumku waa inuu raaco hu imaamkiisa waa in uu raaco fasalkan wuxuu aga hadlay dayashada shuruudeeda salaad jamaaca ayaynu tukanay maqribkii tan cishaana waxaan rajaynaynaa rabbina aan ka rajaynaynaa inuu ina waafajiyo inaan jamaaco ku tukanno jamaacadaas qof ma'muum haa halkan baad ku tukanaysaa iska tuko iska gal uun ma aho shuruud gooni ahay leedahay salaadaha yacnii qofka kale aan loo xidhaynin imaamka aan loo xidhaynin adigoo gooni u tukanayay gurigaaga ku tukanayo aan lagu xidhaynin kow iyo tobankaa shardi hal shardi oo kamid mid ah haddaa kasoo bixi weydana salaadaadii ka kacbeen noqonaysa idan shuruudda ah waxaa kow ahaa anlaa yaclama budlaana salaati imaamihi bixadatin aw hayri qofkan ma'muumka ah waxaa la rabaa in uusan ogaanin kan imaamka ahee tujinaya salaadiisii inay jabtay oo burtay waa inuusan ogeyn ama xadad ha ku burto ama xadad khayrkii ha ku burto amaa haddii uu ogyahay salaadiisii inay jabtay ama xadad ay ku jabtay ama wax kale welina uu leeyahay waan kusii daba taxnaanayaa waan ku xidhanayaa xidhnaanshihii way sii soconaysaa taa wax jirta mee uu iska foorfoorsanaya salaad qofka ama tukanayo maxaa meesha allaa yaclamaa layidhi haddaad cilmi u ka waran oodan ogeyn laakiin qofkan salaadiisa aysan waxba ka jirin taa adi waxba laguguma xidhin ee cilmigaaga ayaa lagu xiray sheekhu wuxuu yidhi bixadatin aw hayrihi xadad bay ku jabi xadad markaan dhahno xadadkii akbarkaa iyo xadadkii asqarkaaba way soo gudagelayaanoo xadadka asqarkaana waa kii aynu kusoo marray matniga waa maa awjaba alwuduu xadadka akbarkaana waa maa awjaba alqusl aw hayrihiina salaada waxyaalaha ay ku jabto khislooyinkii aan soo maraynay wax ka mid aha tusaale ahaan hadal badan buu ku hadlay tusaale ahaan xarakaad badan buu sameeyey keyrka tusaale ahaan wuxuu sameeyey xaraf nutqi bixarfin aw xarfayn ama hal xaraf uu ku hadlay ama laba xaraf hal xaraf markaan miisaalinayna waxaan ku miisaalinay ficilka ra'aa waxaynu dhahnay waa lafiif maqruun aan dhahnay khayrlaasi ardada arday ka mid aha dhahday lafiif maqruun ama waana xaqu macahu alxaqu macahum lafiif maqruuna sibay ku yar noqotaa dhinac markii cilaal iyo wax ay gasho ra-a horta ra baa kasoo haray oo waa sax hadduu qofku ku hadlana salaadii bay ka jabi ra-a laakiin waa maxaa la dhihi jiray gadaalun buu ka jiran yahay dhexdana kama jirane hamse ayaa taal laakiin hamsadan baa markii la mudaariceeyo yar a markay noqoto ayaa waxay dhaheen hamsadan baa waxaa loo bedelaa alif sababka loogu bedelo laba sabab bay sheegaana kow waxay sheegaan imaa hamsada thiqal iyo culays baa ku jira marka waxaa loo bedeli alif laba alif baa isku banaanaan aliftan dhexe ayaa la jari yaraana waa ka soo hadhi markii la mudaaricaynayo lam yara ayaa soo hadhay de sidii aan maray markii amar laga dhigana ra' keligeed baa soo hadhay taa way u gooyaanoo takhfiifan way u gooyaan hamsada way u badelaan ay ugu badelaan waxay kaloo u badelaan waxay dhaheen kadratul ficilkan in la isticmaalo aad buu u badan yahay kullamaa shayga isticmaalkiisuu batana takhfiif bay u raadiyaan idan ra' haddii uu ku hadlo qofkii imaamka ahaa oodna ogtahay inuu ka soo baxay wuxuu kaga burtay salaadii xadad waxaan ahayn oo kuwii kale he eh. salaada kuma xunaanaysid lanna ninkaa salaadiisi way jabta shardiga labaad waxaa weeyaan ee qofka ma'muumka loo xidhayo sifa ay salaadiisii jamaacada ay u asaxdo anlaa yactaqida wujuuba qadaa'iha calayh waxaa weeye waa in uusan aaminin ogeyn ictiqaadsanayn kan hortaagana imaamka ahaa salaadiisii in qallo ay waajib ku noqotay waa inuusan ogeyn hadduu og yahay kuma sii xidhanayo tusaale ahaan goormay imaamkan ku hortaagan salaadiisu qallaheedu ay qasab ku noqotaa waxaa weeyaan suwar fara badan baa jira qofka faaqidu dahureynka ahaa waayey biyo uu ku weysaysto waayey carro uu ku gebagabaysto oo ku boodhaysto qofkaas salaada xurmatan lilwaqti buu tukan kii ku tukinayay imaamka ku ahaa hadduu sidaa noqdo aadna ogtahay inuu sidaa yahay kuma xidhanaysa leanna waxaad ogtahay in ninkan salaadan qallaheeda lagu leehay ayaad ogtahay waxaa la mid ah qof u tayamumay biyola aan meesha uu joogana meel biyo in laga helo ay qaalib tahay ay tahay qofka waxaa la dhihi tuko laakiin salaadii waa soo celin kaana kuma hormari karo oo imaam kuma noqon karo wa yactaqida wujuuba qadaa'iha calayhina waa sidaas waxaa kale wa anlaa yakuuna ma'muuman kan ku tujinaya ku hortaagan laftirkiisu waa inuusan ma'muum ahayn ee isagu hadduu ma'muum sii yahay maxaa la dhihi jiray kuma daba xidhan kartid waxay inta badan dhacdaa markii salaada qofka uu ka soo daaho oo kale qof taagan baad arki kuwaa ka sii horeey waxaa laga yaabaa kii dambe inaad ku xirato kanna kaa uu ku sii xidhan yahay haddii aad aragta kanoo kaa diba socdo uun oo rukuucdii ku raacay oo sujuudii waxaad ogaan inuu ma'muum kan yahay ma'muumna imaam ma noqdo lianna waxyaalaha ka dhacaya isaga imaamkaasaa ka xambaari adigii wixii kaa dhici lahaa imaam inuu kaa xambaaro ayaa la rabay haddee awood uu kaaga xambaaranna ma lehe waaba ma'muum weeye waan laa yakuuna ma'muuman kan ku tujinaya imaamka waa inuusan ma'muum ahayn walaa ummiyan ummina waa inuusan ahayn ummi markaan dhahno fuqahaduna ummi waxbay u yaqaanaan luqada iyo wax intii ka soo hadhayna waxbay u yaqaanaan ummi ummi waxayna u naqaanaa waa naqaanaa inagu alladii laa yaqra' walaa yaktub baa la yidhaha markaan waxbana qorin karin waxbana akhrin karin qofkaasa waxaa la yidhaahdaa ummi fuqahadu ummika wax uma yaqaanaan ummi fuqahadu waxay u yaqaanaan qofka faatixada aan sixi karin xaraf xuruufteeda ka mid aha ka khaldan kelimo dhanbaa ka khaldan wax dhanbaa ka khaldan qofkaas waxaa loo yaqaanaa musalaxa fiqigaha ummi baa loo yaqaanaa qofkaa kuma hormari karo waxaa laga yaabaa mid caalim ah oo fiqiga meel sare ka gaaray oo masaaishii kala fiiqaya in faatixadii hal ka mid ah ay ka khaldan tahay ummi weeye fuqahada agtooda ninkaas xorigaa mid aan waxba aqooninoo safiina akhrisaninoo maasha allah mujawid ah kaasaa waxaa ahaa qof qaari ah weeye kaasaana la hormarin idankan ku tujinaya waa inuusan ahayn ummi masale culimadu ka hadlaan sheegaanoo ah kii haddii uu ku tujinayey qof yacni imaam aha salaad jahri ah cishaha oo kale soo socta ama maqribkii ama subaxa ayuu ku tujinayay salaadii unbu aayar siraystayba faatixadiina kormuuna u qaadeen qiraacadii kale kormuuna u qaadeen waxay qofka ma'muumka waxaa laga rabaa ninkaa salaada markuu ka baxo inuu xaalkiisa ogaado in uu qaari yahay iyo inuusan qaari ahayn qaariga waxaan ka wadna waa fahmaynaa waa faatixadu si fiican u yaqaanaa intaa qur-aanka la hadla ayuuna aqoonin qaariga saasan ka wada haddii uu qaari soo baxo dee salaadiisii waa u diyaar haddii uusan qaari soo bixinna salaadiisii waa ka kac oo ummi uu ahaa jamiil wuuna soo celin bay dhaheen culimadu haddii uu kala cadaan waayo inuu qaari yahay inuu qaari ahayn u kala cadaan waayana salaaddii ma soo celinaya idan saddex suuro oo labana uusan soo celinayn midna uu soo celinayo ayaa ka soo baxaysa wa an laa yataqadama calaa imaamihim fi lmowqif kanna waxaa weeye qofkan ma'muumka ah waxaa looga baahan yahay oo qasab ku ah in imaamkiisa uusan kala hormarin xagga istaaga Ehm, qofku waa imaam kuna waa ma'muum magac ay kala haystaan ha kala haystaan fi lmowqif wa fii kulli shay fi lafcaal ha kala haystaan kanna imaam ha noqdo oo ha horeey kanna ma'muum ha noqdo taabic ha noqdo nebi maxamed salawatu llahi rabbi wasalaamu caleyh waa kii lahaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey oo meesha loo istaajiyeyba asal ahaan in lagu daydo xadiidkii fi saxeyn ku sugnaa waxay dhaheen dayashaduna waa raacitaan raacitaankuna kan la raacay kan maxaa dhihi jira wax raacaya kan matbuuca waa inuu horeeya dhen kan taabicana uu dambeeyo oo midda kale nebi maxamed salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi saxaabisii khulafaa raashidiin iyo intii ka dambeysay lagama soo rarin bay dhaheen in qofka ma'muumka uu ka horeeyo ka imaamka ah cibaadaadkuna waxay ku dhisan yihiin tawqiif wixii laguu sheegay kusoo gaadhay inaad ku istaagto idan madaahibta intooda badanna way isku raacsan yihiin allaahuma maalikiyada ayaa waxay leeyihiin qofka ma'muumka wuu hormari karaa laakiin karaaha ayaa ku jirta oo fadiilatljamaaca ayay tegsiin mar karaaha hadday meeshu soo gasho idan inuu qofku ka hormaro ma aho haddii la fatwoodo madhabka maalikigaana dee fatwadu iyo madhabku way kala duwan yihiin jamiil waan yaclama intiqaalaati imaamihi waxa laga fiirina insha allah meelaan ku gaari doonaa waa cidhibta ayay dhaheen qofku meesha uu cuskanayo ayaa laga fiirin haddii uu taagan yahay cidhibta cuskan hadduu fadhiyo baryihiisii iyo xagga gadaal buu cuskan idan meeshaasaa laga fiirin dad wada farfadhiya hadday isku xidhaan meesha laga fiirinaya waa meesha e, dhinac dhinac u jiifa jembigooda ayaa la fiirin dadka taaganna cidhibta ayaa laga fiirin sababto ah waxaa laga yaaa ciribta haddii la fiirin waayo mid luga dheerdheer kale inuu soo baxo wa an yaclama intiqaalaati imaamihiina waxaa weeye qofkan ma'muumka waxaa laga rabaa imaamkiisa salaada tujinaya salaadan gadgadoonkeeda waa inuu ogyahay waa inuu ogyahay inuu rukuuc hadda aaday imaamku waa inuu ogyahay inuu sujuud aaday inuu juluuskii bayna sajdatayn u fadhiyo atixiyaadkii inuu u fadhiyo ragcaddii labaad inuu ku qaabka waa inuu salaada uu u ogaado gadgadoonka imaa isagaa mubaasharatan u ogaan wa imaa wuu maqli imaa wuu arki yani labada isagaa mubaasharatan ah wa imaa cid kale ayaa soo gaarsiinaysa oo muballiq ah oo ka keenaysa codka iyo salaada qaabkay u socoto imaamkii ka keenaysa qofka waxay dhaheen xitaa looma shardiyo inuu salaad ku jiro hadduu meel fadhiisto muballiq uun hawshiisu ay tahay oo salaadba uusan ku jirin iyada xitaa waad qaadano intiqaalaadka imaamku waad ku ogaan kartaa waan yajtamica fii masjidin aw fii alaamiati diraacin taqriiba suwar fara badan bay leedahay insha allah meelaheedaan ku gaari doonaa waxaa weeye imaamka iyo ma'muumka waxaa la rabaa masjid inuu kulmiyo ay masjid ku wada jiraan masjidka ilaahu mula ekaado toban kilomitr ama muu ka badnaado mar masjid hadday ku wada jiraan looma shardinayo masaafo masaafiyi waxba looma shardinayo haddii aysan masjid ku jirin sooma aho masaafo ayaa la shardin masaafada la shardina sheekh wuxuu inoo sheegay inay tahay saddex boqol oo dhudhun saddex boqol oo dhudhun inay udhexaysa ma imaamkii iyo ma'muumkii haddii wax uusan u dhexaynin haa haddii safaf ay u dhexeeyaanna safka ugu dambeeya unbaa laga xisaabin saddex boqol oo dhudhun dee sidii aan soo xisaabinay uun masaladuunbaad maryo halkii diraacba waxaad ka dhiga afartan iyo sideed sentimitir afartan iyo sideed unbaa saddexdan boqol ku dhufan wixii kuu soo baxo unbaad u qaybin boqol yani mitir baa u bedelaysaa waan soo sheegay meeqaa soo baxday taa yaa ya boqol afartan iyo afar jimiil mitr weyaaamtr idan waxyaalaha culimmadu sheegaan ee kutubteenna ku qoran ama mitir u bedel ama kilomitir u bedel haddii wax biyi iyo xagga ay litiraad u bedel idan wax hadda la isticmaalo unbaad u bedeliya haddii sidin ku dayn maysa waxaa shuruudda ka mid ah an yanwiya alqudwata aw iljamaaca qofkan ma'muumka waxaa qasab ku ahaa inuu dayaasho niyoodo jamaaco inuu niyoodo hadduu niyadan la iman waayo salaadiisa waxba kama jiro xataa gooni ahaan oguma ansaxayso idan salaadaadii dhan baa ka kaca idan niyada waxan waa camal aad samaynayso mutaabacadu aad imaamka ku raacraacayso waa camal camal mar hadduu noqdo niyo ayaa looga baahan yahay marka niyadan baa qasaba dad fara badan waxaa laga yaabaa inay aad xaqiiqatan u fududaystaan salaada ay iska galaanun tii niyadii kalaaba lagu kari la-aa tanna waxaan umala inaan lagu karinin sooma idan niyada salaadana waa lagaa rabaa haddaad ma'muum tahay niyatul qudwatina waa lagaa rabaa labaduna waa qasab taa haddaa ka tagto salaadaadu ma ansaxayso tan haddaa ka tagtana salaadaadu ma ansaxayso waxaa kale waa an yatawaafaqa nadmu salaatayhima ma'muum iyo imaam salaadoodu qaabkeeda iyo isay u dhisan tahay iyo qaabkay u taallo waa inay isleeyihiin oo iswaafaqaan lama shardiyo inay salaadu maqrib maqrib ay noqoto cisho cisho ay noqoto subax subax ay noqoto maya ku maqrib tukanaya ku cisho tukanaya yacni mid baa qada ama mid baa si oga waxaysantay uu maxaa la dhihi jiray uu ku dayan karaa salaadii waa la isku wada dayan karaa sunnadii waa lagu dayan karaa kii kale kan ku dayan kara wakuka waa haddii ay isleedahay salaadu salaada aan islahayn baa jira tusaale ahaan imaamkii oo janaaso tukanaya oo dadkii tujinaya baad dhahday duhurkiibaa inta badan hadda lagu tukadaa masaajidka sooma baa waxaa dhahday salaadii duhur baan ku xiran waan soo daahay haye salaadii allaahu akbar baa la dhihi labaman rukuucay wax sujuuda ah ma leh taadiina waxay kaaga baahan tahay rukuuciyo sujuud bay kaaga baahantahay idan nadmu salaatayima isma waafaqayo wuu iskhilaafsan yahay idan kuma xiran kartid wey waxaa kaloo ka mid ah kusuufka qofku suuf tukanaya oo imaamkii oo salaadii dadkii tujinaya salaadii qoraxmadoobaadka iyo deexmadoobaadka haddee isma laho tan waa la rukuuci meeshii sujuud laga aadi laha haddana waa la soo istaagay qaraaco kalaa laska qabsan haddana rukuuc kale waa qaab kale nadmi gooni ahay leedahay taad rabto inaad tukatana nadmi iyo qaabeeshin gooni ahay leedahay idan nadmu salaatayhimaa imaam iyo ma'muum qaabeeshinka salaadooda ay u taallo waa inay iswaafaqdo markaasay asaxaysaa waan laa yukhaalifahu fii sunnatin faaxishati lmukhaalafa hal masalaa jirta leanna waagaa inay dhacdo laakiin inta badan waagaa inan dhacin dadku janaasadii waxba kuma xidhaan kusuufkii culimadu waxay leeyihiin ibnu xajar ilhaytami inuu ku tegay ramli uu ku khilaafa ibnu xajar ilhaytami wuxuu leehay raxmatullaahi calayh janaasada markii uu imaamku tukanayo haddaad takbiirta u dambaysa aad ku imaato ood la xidhato waa kuu diyaar iqtidiyii wuu kuu asaxay ayuu leeyahy sidoo kale qof sujuudu tilaawo maxaa la dhihi jiray sujuude ama sujuudu shukri sujuude meel buu iska fadhiyay wuu sujuudsanaa mogta ad waxaad islaahay ninkan salaad buu tukanayaa sooma waa ku xidhatay idan taasoo kalena wuxuu leeyahy ibnu xajar ilhaytami way asaxaysaa inkastoo ramli uu ku khilaafay jamiil waxaa kaloo ay culimmadu sheegaan isla kusuufka ama nadmu salaatayhima mar lagu xidhan kara ayaa jirta waa goorma ragcaddii koowaad labadeedii buu soo dhameeyey laba rukuuc iyo sujuudaheedii wixeed buu soo dhameeyey laba sujuudun bay leedahay ragcaddii labaadna qiyaamkeedii koowaad iyo rukuucdeedii koowaad buu soo dhameeyey tii labaad buu socdaa ma ku xidhan karaa mise kuma xidhan karo ibni xajar ilhaytami iyo ramlibe waxay leeyiin wuu ku xidhan karaa laakiin ragcada muu haleelay muse ma haleelin ayay isku khilaafsan yihiin ibnu xajar laytim wuxuu leeyahay ma haleelin ramlina wuxuu leeyahay wuu haleelay wa anlaa yukhaalifahu fii sunnatin faaxishati almukhaalafa waxaa laga wadaa kan ma'muumka ah waa inuusan imaamkiisa ku khilaafin oonan ku gadaal marin oo uusan kaga duwanayn sunno waa inuusan ku khilaafin sunnadaas oo in la isku khilaafo ay aada foolxun tahay sunnooyin lagu khilaafi karaa jira imaamka oo faaxishati lmukhaalafa aan ahayn iyo kuwa haddaad ku khilaafto faaxishati lmukhaalafa ay tahay tan faaxishatulmukhaalafada ahaa ee inaad ku khilaafto ay fool xun tahay haddii aad ku gadaal marto salaadaadii ka kacayay noqonaysaa tusaale ahaan imaamkiibaa wuxuu akhriyey sajdatu tilaawu akhriyey kadib wuu sujuuday adigiina waxaad aday waa iska sunnay waan iska taagnaan imaamkii dhan oo sujuudsan baa taagan tahay waa sunnaad ku khilaaftay in la isku khilaafo aad foolxun tahay ama waxaa atixiyaadkiibuu imaamkii ka tegay atixiyaadkii koowaad weeye ayuu imaamkii ka tegay wuu iska istaagay waxaad dhahday intaan soo atixiyaadsado ayaan soo gaarayaa dad markii saa loo fiiriyo dad isku xidhanba ma tihiin waa sunno laakiin sunnada in la isku khilaafa way fool xun tahay inaad imaamkii raacdeed lianna shay sunno ah ayaad aaday waxaadna oga tagtay shay waajib ah oo mutaabacadii imaamka ah. intaana waa inaysan dhicin waan yutaabicahu qofka imaamka ma'muumka waxaa laga rabaa inuu imaamkiisa raaco inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi idan dhowr suwar baa soo baxdo dee qismi caqliya ahaan afar xaalaa ka soo bixi in uu ka hormaro iyo in uu la socdo iyo inuu mutaabaceeyo daba socdo iyo inuu kadib maro midda mutaabacada ah waa midda la rabo markuu saa u sameeyaba sameeye markuu sameeya daba inaad daba socoto waa midda loo baahan yahay la rabo weeyaan midda horumarka ah looma baahno waxaana soo maray hadii ruknayni ficliyeyni uu kala hormaro inay salaadiisa ka kacay noqonayso waxyaalihii salaada jibinaya ka mid tahay uu kadib marana ta-ahur uu yimaado waxaan dhahaynaa maxaad kala dib martay haddii laba rukni iyadana imaato biqayri cudrin ay ku imaatana salaadiisii way jabi idan taas maxaa la dhihi jiray muqaaranaduna ma fiicno inaad la socoto oo ka garab samayso ma fiicno idan mutaabaca ayaa looga baahan yahay midka sunnada ana midda sunnada ahna waa midaas waan yutaabicahu waa shardigii kooiyo tobnaad faslun wuxuu weli kusii guda jiraa dayashada iyo iqtidaha iyo jamaacada faslun kani faasilun suwaru lqudwati dayashada qaababkeedu iyo suwarkeedu tiscun sagaal wey tasixu way asaxdaa fii khamsin shan bay ku asaxdaa qudwatu rajulin qudwatu haddaad dhahdo awaluhaa qudwatu waa noqon qudwatu waa ay qoran haddii qudwati aad dhahdana dee waad ka bedelaysaa khamsada qudwatu rajulin awaluha tan koowaad shantaa ah qudwatu rajulin nin dayashadii weeye birajulin ninna uu ku daydo wa qudwatu imra'atin qof haweenay ah dayashadeed weeye birajulin ninna ay ku dayato wa qudwatu khunthaa labeeb dayashadii weeye birajulin uu ku daydo wa qudwatu imra'atin qof dumar ah dayashadeed weeye bikunthaa ay ku dayato mid labiib ah wa qudwatu imra'atin qof dumar ah dayashadeed biimra'atin qof kaloo dumar ah ay ku dayato tabdulu way burtaa fii arbacin afar bay ku burtaa qudwatu rajulin awaluhaa afartan mideeda koobaad qudwatu rajulin nin dayashadii bimra'atin qof dumaraha uu ku daydo wa qudwatu rajulin nin dayashadii bikunthaa qof labeeb ah uu ku daydo wa qudwatu khunthaa labeeb dayashadii bimra'atin qof dumaraha uu ku daydo waqudwatu khunhaa labiib dayashadii bikhunhaa labiib kale uu ku daydo halkan wuxuu ka hadlayaa imaam iyo ma'muum imaam qof maa noqon kara qof maana noqon karin sagaal suuro ayaa kasoo bixi dadkan ishormaraya qismi caqliya wey shanna way ku asixi salaadu afarra way ku buri qaacidiya daabit baana jira kullamaa imaamku uu ma'muumka oo kale uu yahay ama imaamku uu wax la dheeriyahay ma'muumka salaad way asixi kullamaa imaam uu ka hooseeyo ma'muum ama ay ixtimaal iyo suurtagal jirta inuu ka hooseeyana salaadu ma ansaxayso idan shantana halkaasii geli afartana intan kale gelaysaa shanta ansaxaysa waxaa weeyaan ninbaa salaad nin kale ku dayanaya way ansix markasta kan ba'da ku jirto yaa imaamkii ah wa qudwatu imra'atin qof dumar ahaa dayan oo ma'muum noqon birajul bay ku dayan khunha oo labeeb aha ayaa wuxuu ku dayanayaa birajulin khunsuhu kuma badna bini aadamka xayawaanku ku badan yahay ibnu cutheymiin baa kitaabkiisa kitaabka markuu sharxaya alqalaa'id alburhaaniya oo faraa'idka maxamed ibni maxamed ibni maxamed wadaadkii shaaficiga ahaa boqol iyo labiyi toban bayd meelahaas ayuu sharax saaray aada u qayim u ah marka markuu marayo khonsaha iyo axkaamtiisa markuu maray iyo dhaxalkiiyo markuu maray wuudhaha ilaahay baa mahadsan buu dhahaa xayawaanku ku badan yahay alxamdu lilahi eragaas u yahay khunse ayaa dayday oo ma'muum noqday wuxuuna ku dayday rajul qof dumar ah ayaa dayday waxayna ku dayatay khunsa qof khunsa ah ayaa ma'muum noqday imaamkiina waa rajul way ansixaysaa wa qudwatu imra'atin bikunthaa qof dumar ah ayaa dayday khunsa ayay ku dayatay way ansaxaysaa leanna laba midun buu noqon laba ixtimaal midun baa ku jira inuu qof dumar aha noqdo imraa imra'ana way ku dayan kartaa waa inuu qof roog ah noqdo iyadana way ku dayan kartaa labadii waa diyaar waqudwatu imra'atin biimra'atin qof dumara ah, qof dumara ah way ku dayan kartaa afarta ay ku buri waxaa weeye qudwatu rajulin bimra'a nin ayaa ma'muum noqon qof dumara ayaane hormaraya taa iyadu ma asaxayso wa qudwatu rajulin bikhunthana waxa weye nin ayaa dayan khunhuhna ku dayan khunhuh laba midun buu noqon imaa wuxuu noqon qof nina imaa qof dumara ixtimaal mar hadduu meesha soo galan ka kacdo wa qudwatu khuntha bimra'atin qof khunha ah ayaa ma'muum aha imaamkiina wuxuu noqday qof dumar dee laba midun noqon labadii ixtimaal baa ku jirta mar hadduu ixtimaal soo galan waa ka kacay leanna rag baa laga yaabaa inuu yahay xaqiiqaan wa qudwatu khunsa bikhunsa khunsana khunsa kuma dayn karo sababtaa waxaa laga yaaba kan dambe inuu rag yahay kan horena inuu yahay dumar xaqiiqa ahaan idinma ansaxayso jamiil faslun shuruudu jamci taqdiimi hormaritaanka jamciisa shuruudeedu arbacatun afar weye albadaa'atu bilaabasho weeye bil uulaa salaada hore lagu bilowdo waniyatuljamci kulmitaan niyadeed weeyaan fiihaa dheta hore la niyoodo waalmuwaalaatu xidhiidh weeye baynahumaa ay bayna salaatayni labada salaad la xidhiidhiyo wa dawaamulcuduri cudurdaal joogitaankii weeye faslun shuruudu jamci taakhiiri dibdhigga jamciisa shuruudeedu itnaani laba weeye niyatu taakhiiri weeye dibdhig niyadeed alxaal qad baqiya uu soo haray min waqti aluulaa ta hore waqtigeeda uu ka soo haray maa shay uu ka soo haray shayga oo yasac u waasac noqonaya haa salaadii u waasac noqonaya wa dawaamul cudri cudur daal joogitaankii iyo daa'imitaankii weeye ilaa tamaami thaaniyati talabaad dhammaystirkeeda inta laga gaarayo halkan wuxuu kaga hadlayaa salaadooyin gooni ah kutubta shaaficiyada tartiibkoodana inta badan waan ku arki doonaa meelahanay qasriga iyo jamciga iyo jumucada iyo masaa'il yani abwaab fara badan ay ku qoraan wuxuu ka hadlayaa salaada la jamciyo qaabka loo jamciyo shuruudaha ay leedahay kadibna wuxuu ka hadli doonaa gaabitaanka salaada la gaabiyay shuruudda ku xiran buu ka hadli doonaa wuxuu yidhi shuruudu jamci taqdiimi arbaca salaad baa la jamciyaa fiqi shaafici ah saddex sababood bay leedahay laba sababoodna waa madhabka hal sababna waa ikhtiyaarka imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wey madhabka imaamu axmedna uu leehay wey saddexda sababood waxaa weeye kow alsafar labo almatar labada waa cala almadhab waxaa saddexeeya maradka jirada ah oo imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi ikhtiyaarkiisiiyo wuxuu doortay ay tahay imaamu axmedna madhabkiisa uu yahay idan saddexdaas ayaa salaad loo jamciyaa marka asbaabul jamci sheekh haddii lagu yidhaahdo labadaana waa madhabka halkaana waa ikhtiyaaru imaam nawowi raxmatullaahi caleyhi wey salaada saddexdan sababood sababka koowaad ee safarka ah jamcu taqdiimna wuu leeyahay jamcu taakhiirna wuu leeyahay kan maradka ee ikhtiyaarka imaamu nawowina jamcu taqdiimna wuu leeyahay jamcu taakhiirna wuu leeyahay kan madarka ahana jamcu taqdiim keligii buu leeyahay ma laho jamcu taakhiir salaada waa la jamciyaa intaad maqasho inaad jamciso un ma oho shuruud inaad ilaaliso weeye hal shardi ka mid a ah haddii la waayana salaadaadii baa ka kaca bal waxaa laga yaabaa labadii dhan inay marka kac noqdaan ta u horreysa saan ku arki doono idan waxaa lagaaga baahan yahay shuruudda say tahay inaad u ilaaliso halaal hadday jamcu taqdiim tahay iyo hadday jamcu taakhiir tahay jamcu taqdiimka afar shardi buu leeyahay afartaa shardi buuna ku asixi hal ka mid ah haddii la waayo jamcu taqdiim ma asixin salaadihiina ma asaxayaan kow albadaa'atu biluulaa salaadaa la jamciyaa hadde waad garano waa maqrib iyo cisho weyn duhur iyo casar wey maqrib iyo casar baan isu keenide wax jira moo cisho iyo salaad subax baan isu keenina wax jira moo salaad subax iyo duhur baan isu keenayna wax jira moo ah labadaabaa la jamciyaa labadaana waa la jamciyaa jamcu taqdiim markaan kuleeyahay marka waxaa weeyaan xag duhur iyo xag casar haddaad aada casarkii baad soo rari duhurkii baad keenaysaa cishihii baad soo rari maqribkii baad keenaysaa kaasaa waxaa loo yaqaanaa jamcu taqdiim jamcu taqdiim shuruudda uu ku asaxo shardiga koowaad waxaa weeyaan albadaa'atu biluulaa cishaad soo rartay tusaale ahaan maqribkii baadna u soo rartay halkaasaad labadoodiiba ku tukan rabtaa waana asbaabihii baa la helaa waxaan dhahaynaa markaa salaadahan labada salaadood aad bilaabayso midda aad ku bilaabayso ha noqoto midda waqtiga iska leh maqhribka wakhtiga iska lahayo maqhribka ku bilow al waqti lahaa bay dhaheen waqtiga iyadaa iska leh talabaadna waxay dhaheen waa tabac taabicuna matbuuca kama hormara ayay dhaheen min hunaa haddii cagsi qofka uu sameeyo oo salaadii cishaha afartii uu ka tuurto kadibna uu saddexdii ku xijisiiyo tii horena gurtay toddobana gurtay wax kuu jira malo labadii salaadoodba waa lagugu leehay lianna shardigan albadaa'atu bilulaa ah ayaa laga waayay jamiil shardiga labaad ee jamcu taqdiim uu ku ansaxo waxa weeye niyatuljamci fiihimaa fiihaa dheh waa inaad niyooto jamci iyo labadan salaadood inaad kulminayso xageebaad ku niyoon ta hore meeshan aad baa loogu tasaahulaa madhab ahaan haddii salaadaada dad badan salaadooda loo bandhigana xaqiiqatan wax badan ma ansaxayo waxaa la rabaa intaada salaada dambe gelin in lagaa helo niyatuljamci xaggee lagaa helay markaad tahore xidhanayso ama tahore aad ku guda jirto soo bilaabata assalaamu calaykum inta ka horeysa waa in niyo laga hela ah salaadan inaad la jamcinayso salaadii cishaha ama tan duhur hadday tahay tii casrka inaad la jamcinayso niyada haddii la waayo wax ku asaxaya ma jiro waxay dhaheen culimmadu waxaa wanaagsan in lala xidhiidhiyo allaahu akbarta hore waxaa leana culimmada qaar ka mida ah waxaa jira dhahaya waa waajib in lala xidhiidhiyo allaahu akbarta hore oo markaa aad niyooto waalkhuruuju min alkhilaafi waxay ahayd mustaxab aheyd sooma idan sifa taa u samayso allaahu akbarta marka horeba niyatljamci la imow niyatlljamci la imow waxaa saddexeeya shuruuda almuwaalaatu baynahumaa almuwaalaatu baynahumaa waxaa weeye labada salaadood in la xidhiiriyo weeye oo sbace aysan u dhexaynin weeye oo laba ragcadood in la tukado waa inaysan u dhexaynin laba ragcadood in la tukado waa in aysan u dhexaynin la xidhiiriyo weeye laba ragcadood wax ka yar haddii ay u dhexayso muwaalaadkii waxay dhib u keensan ma jirtay culimadu dheheen waxa loo jiideeyeybaa waxay tahay soomaa qofkan musaafirka ahay asal ahaan u ahayd in loo fudaydiyo marka hal meel buu mar yar istaagi tii kalena raaci baa la dhihi almuwaalaatu baynahumaana waa shardi waxaa u dambeeya dawaamulcudri jamcu taqdiimkaynu ka hadlaynaa dawaamulcudri cudurdaal waa inuu joogo markaan ka hadlayna jamcu taqdiim maradkii baa soo gudageli sababka safarkii baa soo gudageli madarkii iyo roobkii baa soo gudageli idan cudurdaalku waa inuu joogo intee buu joogi aan kala qaadna marka inay bisababil madar loo jamcinayo iyo bisababi safar in loo jamciyo aan kala qaadna haddii ay noqoto bisababi safar haddii ay noqoto waxaa la rabaa cudurdaalka inuu joogo salaada hore intaad allaahu akbar ka dhahayso ilaa salaada dambe intaad ka xarmanayseed iyadana allahu akbar ka dhahayso intaa waa inuu cudurdaal ku joogo safar weeyaane haddii tii hore adigoo ku guda jiroona weliba ka bixin aad niyoota meeshaa aad joogtaba inaad muqiim ku noqotood ku nagaato maxaa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray jamcigaagii haddee waxba kama suurtagelaya salaada kale wakhtigeeda ayaad u dibdhigaysaa haddii aad salaadii hore aad tukato jamcina aad niyooto musaafirra aad ahayd salaaddii kalena aad xidhato salaaddii kale adoo ku guda jira aad niyooto inaad muqiim tahay iska dhammaystir labada salaadoodna way ku jiraan lianna cudurdaalkii wuxuu joogay tii koowaad iyo tii dambe allaahu akbarteedii intaa wuu joogay idan bisababi safar hadduu yahay waa sidaa hadduu bisababi ilmadar yahay waxaa la shardiyaabay culimadu dhaheen allaahu akbarta hore salaada hore yani allaahu akbarta hore takbiiratulxiraamka inuu roobkan joogo markaad ka baxaysa assalaamu calaykum aad ka taxallulaysana waa inuu joogo inta labada salaadood u waa inuu joogo cudurdaalkii hore roobkii uu da-ayo salaada kale intaad allaahu akbar ka dhahaysana intaa waa inuu joogo idan allaahu akbar haddaad dhahdo salaadii maqribka ahayd tusaalahaan iyo cishii intaada assalaamu calaykum dhihinna roobkii uu iska go-o kadibna assalaamu calaykum aadaan dhihin intaadan dhihin uu soo noqdo assalaamu calaykum taadiyi intii labada salaadood udhexaysiiya tii kale allaahu akbar taadii uu joogo ta jamcigaagu ku jiraa laakiin taa hore hadduu ku go-o kadibna aad roob kale uusan da-aynina tii kale aad iska sii xirato wax salaada ku jirta malo lianna waxaa la rabaa allaahu akbarta ama takbiiratu alxiraamka talabaad intaa waa inuu joogo idan in aada looga digtoonaado oo xaqiiqatan aad baa loogu fududaadaay shuruudda dawaamul cudriga ah la ilaaliye roobkii inuu joogo jamiil faslun shuruudu jamci taakhiiri waa lagu yidhi jamcu taakhiirku mar allaan markaan jamcu ta'khiir soo gaarno tii madarka ahayd iyo sababkii iska reeb waxa kula socda waxaa weeyaan bisababi almarad cala ikhtiyaari alimaami annawowi iyo tii safartahayd baa inala socdo laba shardi ayaa u xiran labada shardi shardiga koowaad waxaa weeye niyatu taakhiiri waqad baqiya min waqti aluulaa maa yasacuhaa waxa weeye inaad niyatu taakhiir la imaato ayaa la rabaa goormo ayaad la iman goor salaadii hore takhiirka waxaad samaynaysaa mugta maqhribkii aan hadda soo raraysaa cishahaad keenaysaa duhurkii baad soo raraysaao casarkii baad keenaysaa salaadaa hore wakhtigeeda in lagu tukan karo culimmadu waxay dhaheen haddii aad gaabinaysa laba ragco u waasac noqon karta haddii aad dhammaystiraysana afar ragcadood hadday afarley tahay oo duhur tahay hadday maqhrib tahay oo soo raraysana saddex ay u waasac noqon karto waqtigaa wax ka dhiman ama wax laag iyadoo ka dhiman yahay waqtigii waa inaad la imaato niyatu ta'khiir salaaddii waan dib dibdhigayaa ilaa haddii kale kama duwanaanaysa nin salaaddii kasoo oga tegay ogama duwanaanaysa niyadeedaa kala saaraysa idan niyadu waxay kala saartaa shayga cibaadada ahaa iyo shaygan kaska aad u samaysay iyo wax kasta ay kala saartaa maqsuudkeediina ka mid ah niyatu taakhiiri waqad baqiya min waqti luulaa maa yasacuhaa waxaa kale oo niyatjamcu taakhiirka shuruuddiisa ka mid ahoo labeeya dawaamu alcudri ilaa tamaami athaaniya dawaamu alcudri ilaa tamaami athaaniya waxaa weeye salaadii maqribka ahayd waa soo rartay salaadii ceshihii ayaad u soo rartay cudurdaalkii hadduu marad ahaa ama safar ahaa labadaanba hadda inala socota soomo cudurdaalka waa inuu jiro ilaa ceshaha aad ka dhammaystirayso maqribkii cudurdaalkii wuu jiray aad soo rartay yacni ceshihiina galitaankeedii wuu jiray ilaa intaad ka dhammaystiraysa oo ka waran haddii maqribkii waan soo raro cishihii baan keenay maqribkii markaan tukaday cishihii dhexdaysa marayo ayaan muqiim noqday haddaan musaafir ah haddaan mariid ahaana maasha oo ilaahay wuu icaafiyey salaadaadu maxay noqonaysaa salaadaadu waa diyaar xoogay magacaunbaa iska bedeliyo mid baan qadan noqonaysa inta aan weye wax kale oo ku jira malo tii duhurkii baa qadan noqon haddii duhurii iyo casar ay ahayd hadday maqribii iyo cashayna tii maqribkii ayaa waxay noqonaysaa qadaa salaadina way kuu jirtaa faslun shuruudu lqasri gaabitaanka shuruuddiisu sabcatun toddoba wey an yakuuna waa inuu yahay safaruhu kan qasriga raba safarkiisu marxalatayni laba marxalo wa an yakuuna waa inuu yahay safarku mubaaxan mid bannaan waalcilmu ogaansho weeye bijawaazi alqasri ninkan qasriga raba inay qasri bannaan yahay waa inuu ogyahay waniyatu lqasri qasri niyadeed weeye inuu la yimaado cinda alixraami allaahu akbarta iyo takbiiratulixraam agteed wa an takuuna waa inay tahay alsalaatu salaada la gaabina rubaaciyatan afarley waa inay tahay wa dawaamu safari safar joogitaankii iyo daa'imitaankii weeye ilaa tamaamihaa salaada intaad ka gebagabaynaysaad ka dhammaystirayso wa anlaa yaqhtadiya waa inuusan ku dayanin kan salaada gaabinaya bimutimin mid salaadiisabimutimin mid dhammaystiraya dheh fii jus-in gobol juska oo min salaatihi salaadiisa ka mid ah wa anlaa yaqhtadiya waa inuusan ku dayanin waa kan salaada gaabinaya bimutimin mid salaada dhammaystiraya fii jus-in waa inuusan kaga dayanayn qayb oo min salaatii kan salaada gaabinaya yani salaadiisa wax ka mid ah shuruud ulqasri waa toddobo markuu ka soo hadlay salaad baa la jamciyaa jamcu taqdiim baa jira jamcu taakhiir baa jira asbaabteeduna waa saddex sababood ikhtiyaarka imaamu nawowi markaan ku daro ayuu wuxuu ka hadlayaa salaadii in la gaabin karo shuruud baa ku xidhan qasriguna hal sabab buu leeyahay sababkiisuna waa safar ee ma dhahaysid roob baa jire salaaddii baan gaabin ma dhahaysid waan jiranaye salaadii baan gaabin laa sababkeedu waa safar oo keliya salaad baa la gaabiyaa haa laakiin toddoba shardi ayaa ku xiran shardiga koowaad waxaa weeyaan an yakuuna safaruhu marxalatayn qofkan safarkiisu waa inuu gaadho laba marxaladood laba marxaladood waa laba maalin socod wey welibana socodku qof laba lugood oo iska socdo un meehee waa qof awr wada ama ratiyo wada ratiyahaasina ay raran yihiin gelinka horena uu soconayo duurkiina uu nasanayo ilaa qoraxday ka qabowda xoogay galabkiina uu ku yaraha gujinayo berina sidaasoo kale uu samaynayo waxay dhaheen muddo sideed saacadood aha wax dhan waa inuu socdo saacadiina inuu afartan kilomitir iyo waxyaalo shan kilomitir uu ku jaro shantaasaa sideed ku dhufan oo afartan ilaa afartan iyo ayaa soo bixi marxalo weyn marxalada kalena waa intaasoo kale idan labadii marxaladood siddeetan iyo kow ama siddeetan ilaa sagaashan baa soo bixi meelihii culimadu ay ka hadleen oo intaasoo marxalay isu jiraan markii la xisaabiyana marxaladu waxay soo boodisaa kilomitir ahaan afartan iyo kow ama afartan afartan iyo labo afartan iyo saddex taqriiban arbaciin aan dhahna marka waaxid isniin talaata meelaha dhaafto fasaa markay noqoto waxay noqonaysaa eh, siddeetan laba marxaladood wayaan siddeetan iyo kow ilaa sagaashan taqriiban meelahaas weyaan jamiil daa'if iyo maka ayaa waxay dhaheen culimmadu waxay isu jiraan laba marxaladood haddana waxay isu jiraan toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo sideed siddeetan meelaha kilomitir bay isu jiraan idan safarka qofkan uu salaada u gaabinayo awgii waxaa weeyaan laba marxaladood inuu dhan yahay safar baa safar uun ma aho qofkii labaatan kilomitr socda ama soddon kilomitir socda ama konton kilomitir socda ma aho inuu dhaho salaada ayaan gaabinayaa waa inuu shardigan shardigan waa in la helo shardiga labaad waxaa weeyaan waa in yakuuna mubaaxan safarkan qofkan uu ku jiro salaadana uu ku gaabinayo waa inuu safarku mubaax yahay safar bannaa waa inuu yahay hadduu safaru macsiyatin yahay insha allah kutubta kalean ku gaari doonaa saddex safar oo cisyaan ku jira jira salaada qaab mid kuwana loo ogolyahay kuwana aan loo ogoleynayn caasun bisafar iyo caasun fisafar iyo caasun fisafari fii safari kutubta kalean ku gaari doonaaye qofku safarkan uu ku jiro waa inuu mubaax yahayna safar cisyaan uusan ahayn masaaisha dumarka kusaabsan waxaa ka mid ahaa ay u malaynayaan safarkooda inuu mubaaxiyo mubaaxna uusan ahayn gabadhii haday naashida noqoto kadibna sidaa ay ku tagto safara ay ku gasho maxram xataa hadduu raaco gabadhaa safarkeedu safar mubaaxa ma aho aminuunaha salaadda ma gaabin karto waxaa la mid ah naashitada mayna ahayne halkanay ka safartay gaarisay u safartay maxram la-aan bayna safartay miinkii markii lasii socdo saacadda ma gaabinayso gabadhaas laana safarkeedu mubaax maho biduuni maxram wa an yakuuna mubaaxan safarkuna waa safar bannaan waa inuu yahay waxaa saddexeeyo shuruudda qasriga ka mid ahaa alcilmu bijawaasi alqasri qofkan salaada gaabinaya waa inuu og yahay salaad in la gaabiyo oo u cilmi leehay oo kitaabka safiinaha uu akhristo calalaqal soomaa jamiil idan markaasuu salaad gaabin karaa laakiin asagoon safiinana akhrisan wax kalena cilmi dhagoodna aan haynin waxbana aan haynin intuu saa u fiiriyo dadkii oo dhowr maalin buu dad la socday wuxuu arkay iyagoo salaadii ruwaaciyada ahayd labalaba tukanayuu arkay kadib wuxuu yidhi nin dadkan ballabi tukanaya maxaa kaa reebay buu yidhi salaadiis waxba kama jiro salaadiis eesh wax ka jirta ma jiro idan waxaa rabaa alcilmu bijawaazi alqasri cilmi inuu u leeyahay leanna waxaa laga rabaa niye inuu la yimaado niyana qof wax og unbay ka ansaxdaa alcilmu bilmaniyi iyo shuruudeedii jismi iyo waaku inuu ka mid ah waxaa kale waaba kanba waniyatu lqasri cinda alixraam qofku markuu salaada qasriga salaada uu gaabinayo rubaaciyada ah waa in uu qasri niyatulqasri uu la yimaado salaaddii inuu iska galo isagoo safar ku jira markuu tii labaad ku jiro yiri nig soomadaa safaran haa maabadgaabisid maxaan laba kale kusii istaajinaya kadibna uu laba sidaa ku tukado wax ka jira ma cinda alixraami allaahu akbarta takbiirat alixraam markaasaa laga rabaa inuu niyatulqasri la yimaado shardiga kale ee afreeya waxaa weeye ama shaneeya wa an takuuna asalaatu rubaaciyatan salaada la gaabin waa inay afarleyt ee salaad labaley ah sida subaxa oo kale iyo mid saddexley ah sida maqribka oo kale lama gaabiyo salaad baa la gaabiyaa labada mid aad hal aad ka dhigto tii kalena hal iyo nus aad ka dhigto wax asaxaya wax jira ma aho niyat lqasri cinda alixraam baa la rabaa marka may an takuuna salaatu rubaaciyatan aan dhaho waxaa lixeeya shuruuda shuruudulqasri lixeeya dawaamu safari ilaa tamaamiha safarkii inuu daa'im yahay oo uu joogo ilaa salaadii inta aad ka dhammaystirayso welibana culimadu waxay dhaheen yaqiinan baa la rabaa inaad hubto in salaad in safarkii sababkii uu joogo ilaa intaad ka dhammaystirayso salaada haddii adoo salaadii hal ragcad tukaday qasrina aad niyootay aad muqiim noqoto oo safarkii meesha uu ka baxo waad niyootay inaad muqiim noqoto ama maxaa kula soo gaadhay wixii kuwaday dawantii ama diyaaradiibaa meeshii kula soo gaadhay kadibna sidaasaad muqiim ku noqotay ama waad ku shakida waxaad aday meeshii ma gaadhay mise ma gaadhin intaaba salaadii ma gaabin kartid waa inaad sii dhammaystirtaa qasri qasri waa ii xidhnaa waxba kaa ansixi mayso idan waxaa la rabaa safarka dee cudurdaarkii oo safarkaa ah inuu joogo ilaa salaada intaad ka dhammaystira shardiga u dambeeya qasrina uu ku asaxo an laa yaqtadiya bimutimin fii juz'in min salaatihi kan gaabinaya salaada ee duhurkii labada ka dhigaya casarkii labada ka dhigaya ceshihii labada ka dhigaya waa inuusan ku dayanin salaadiisa wax ka mid ah waa inuusan ku dayanin qof mutim oo salaadiisa dhammaystiray haddii uu masaajid soo galo isagana uu rabo inuu gaabiyo kadibna uu ku daydo dad dhammaystiraya dee salaaddii uula dhammaystiri xitaa fii jus-in baa layidhi waa la nakireeyey yacnii ataxiyaadkii ama tashahudkii u dambeeyey intuusan tasliimsanina salaamo naqsanina assalaamu calaykum uusan dhihin baad ku dayatay mid mutim ah markaad ku dayatay assalaamu calaykum yidhi waa istaagtay salaadaadii afartii unbaad dhammaystir hadday duhur ama casr ahayd ama ay cisho ahayd ee salaaddii ma gaabinaysid inaadan ku dayanin midkaa ayaa la rabaa jamiil faslun shuruudu ljumucati sittatun hada wsala allah wslam cla rasuulihi alamiin wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin